بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ugu horeyn waa idin mahadnaqaya idinka iyo bahdan soo diyaarisay deriskanba waa marka labaad cinwaankan su-aal ahaanta loo dhigay ee ah waa kuma aqoon-yahanku waa su fududayn in laga jawaabo waayo waxay isweydiinta le waxay tahay aqoontu waa maxay kadib baynu isweydiinaynaa yaa aqoonyahana kadib baynu isweydiin aqoon-yahanka aynu innagu u baahannay waa kuma kaalintaase uu bulshadeenna ku leeyahay maxay tahay su-aasha koowaad ee ah aqoon alcilm maxaa cilmiya waa su'aal aad u qadiima waa su'aal da'weyn oo aadanuhu muddo aad u badan dooddeeda uu ku jiray sida awgeed baa furuucda falsafadda aynu naqaanno lacallaha inay tahayba faraca ugu culus oo ah faraca ebstimology ebstemologigu waa almacrifa waa alcilm waxaanu ka warramayaa maxaa aqoona sidee aqoon lagu gaadha bale su'aalo kaba adag ah oo ah wax ma la aqoonsan karaa mise waynu riyoonaynaa aadanuhu xaqiiqada ma gaadhi karaa mise wuu ismoodsiiyaa waa su-aal aada u da-weyn runtii sida awgeed ayaa falaasafadii hore iyo kutubulfalsafa dhammaantood way ka hadlaan su haddii lagu yidhaahdo waa su falsafiya jawaab falsafiyi ma jirtaba waayo lacalla waxaa laga yaabaa inta madaaris fikriya ama school of thoughts dunida soo martay mid waliba jawaabbay ka leedahay bale lacalla inaad is odhan karto mararka qaarkood mala filosof kastaaba ra'yu ka leeyi waayo falaasafadu waxay wadaagaan mushkiladda laakiin xalka ma wadaagaan jawaabta ma wadaagaan ee waxay wadaagaan mashkiladda iyo soo bandhigeeda waana su-aal hadda dadka wax qoraa weli ay ku foogan yihiin siday uga jawaabi lahaayeen xataa waxaa laga yaabaa furuucda cilmigaee baxtigaa rag wax ka qoray oo weli su-aashani ku taagantahay inaad arki doonto maalan ernest mayer uh, this is biology the science of living world living world buggiisa la yidhaahdo fasal baa ku jira ama jabtar uu kaga warramayo su-aashatan waxaa la mida ah ronald omnes quantum philosophy waa quantum buu ka hadlaya quantum mechanics jabter baa ku jira buggiisa uu kaga warramayo mal cilm ama maxaa aqoona markaynu eegno david zernik oo ah ustaad culuum insaaniya social science buggiisan akhlaaqiyaat ilcilmi la yidhaahdo jabter baa ku jira uu kaga warramayo mal cilm kuwan soo qaatay ma aha dadkii hore waa qarniga koob iyo labaatanaad kuwa wax qoray hadda qarnigii labaatanaadna maaha waa qarniga koob-iyo labaatanaad ayaa weli akademigu isku dayayaa su-aasha inuu dib u soo celiyo walidaalik aadanuhu sidiisaba haddii la sifeeyo mala waxa la odhan karaa waa albaaxith can اlxaqiiqa waa raadiyaha ama cidda raadcaysa xaqiiqada inuu gaadho sawaa ha noqoto ontology ama alxaqiiqa alwujuudiya jiritaanka metaphysics maa waraa'a abiica beyonde naija waxaanaynu aragna maxaa ka dambeeya oo markaa ilaahay subxaana wa tacaala iyo jiritaankiisa iyo wixii ku saabsan ay kaga warramaan ama fysiska laftiisaba haato metaha intaynu ka tagno oo ah abiica nayjarka inaynu raadacayno oo culumtan saynsiska taqaana oo dhamme ay ku jirto raadcada nayjarka iyo xaqaa'iqdiisa inay wax ku ogaato ama haato faraca kale falsafiga ee ku saabsan ethicska alakhlaaqiyaat alqiyam maxaa khayra maxaa shara maxaa san maxaa xun waa farac kamida mid ah furuuci amase ha ahaato faracan ku saabsan astetikiska ama aljamaaliyaat biyutiga maxaa quruxa maxaa quruxa kuwa baadiya waa qoladana u taqaaniin fanka iyo muusiqada iyo aartka iyo naxtiga iyo suugaamaha iyo waxaan oo dhammi suurad bay rabaan inay kuu sawiraan qurux waxa ay falsafadi baadhaysoo dhanee xaqaa'iqda ay ku tilmaamayso ayi xaqiiqa raadinteed ayaa ibstimolojigu ka warramaa ama cilmigu ka warramaa ama macrifadu ka warrantaa aqoontu ka warrantaa walacalla haddaynu islaamka eegno aragtiyaha tirada badan lee nadariyat almacrifa waxaa laga yaabaa inuu ugu dhadhow yahay nadariyada macrifada ee maxay almutaabaqa la yidhaahdo oo ah waa qowlka ama tasawurka yacnii suuraynta ama weedha waafaqsan waaqaca xaqiiqada waafaqsan ayaa cilmiya haddaba su-aasha inaynu ka jawaabna su fudud maaha aadanuhuna horuu ugu daalay haddii markaa tidhaahdo aqoontuba way adagtay in laga jawaabo insaanku waa xaqiiqa raadis su-aasha isweydiinta le ka dhadhowi mala waxa weeyaan sidee aqoon loo heli karaa ama maxaa maraajic masaadir halkee aqoontu ay jirtaa laga raadceeyaa ama kayfa natacalam inaynu markaa raadcayno aqoontu inay masderna leeday wasiilona leeday manhajna leeday saddexdaa eray u fiirso mid waa masder waa marjac waa meel loogu noqdo ka muslimiin ahaan waxaa la rumaysanyayay masder ilcilmi inuu yahay alkown waalwaxyi universekan aynu ku nool lahay iyo waxyiga oo labadaas waa maxay midi waa khalqullah aw mafcuulaatih ilaahay wixii uu abuuray uu sameeyey barashadiisa midna waxa weeyaan waxyigii xagga rabbi ka yimi ee aqoon ahee rabbi soo diray labadaas shay waa marjaca fi shariica la rumaysan yahay inuu yahay maxay aqoonta meesha laga raadceeyo waxna waa wasaa'il aalaadka loo adeegsado aqoonta baadidoonkeeda oo ah alxis waalcaql alxis waalcaql ah dhagaha iyo indhaha iyo waxaan xiska xawaasta loo yaqaano iyo maanka ama garaadka ama caqliga oo ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a ilaahay caloosha hooyooyinkiinbuu idinka soo saaray idinku aan waxba garanaynin wajacala lakum asamca walabsaara walafidata lacallakum tashkuruun wuxuu idin yeelay adawaadka waxbarasho waxa wax lagu barto sidaa awgeed wax kasta oo daliil looga helo qadiya kowniya ama daliil looga helo waxyiga samada ka yimi waa macrifa ama waa cilmiaynu odhan karnaa haddii labadaa daliil looga waayana waa khuraafa sida awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qul ara'aytum shurakaa'akum aladiina tadcuuna min duuni illaah ka warrama baa ilaahay leeyi subxaana wa tacaala shurakaa'akum aladiina tadcuuna min duuni illaah ciddan aa caabudaysaan ilaahay sokadii aruunii maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi الsamaawaat am aataynaahum kitaaba fahum calىa bayinaة minhu bal in yacidu الظaalimuuna bacduhum bacda ilaa guruura ilahay wuxuu leeyahay deliil kownka ka keena cirkan iyo dhulkan iyo waxaan jira inay wax ku leeyihiin deliil ku saabsan keena ama maahee mid waxyiya oo xagga rabbi ka yimi keena labadaa haddaa midna weydaan baa ilaahay leeyahay bal in yacidi aalimuuna bacduhum bacdan ilaa guruura waxa kale a isugu warramaysaan waa kadin iyo been baa ilaahay tilmaamaya wax dhaba maaha sidaa awgeed waxaynu leenahay marjaca ama meesha aqoon loogu noqdaa waa alwaxyu iyo alkown ama kitaab اllahi اlmaqruu iyo kitaab اllahi اlmanduur aqoonta aadamuhu uu baadho oo dhammi uun waa abuurkan wax ka midoo la ogaaday siduu u shaqeeyo haddaynu wax ku kordhinnana waxaynu isku dayaynaa waxaasi siday u shaqaynayeen inaynu qallidno inaynu ku dayano all technology waa taqlidun liabiica bay yidhaahdaan wax kasta oo scientificoo la ogaada waa qaacida ama waa loo ka mida ah qawaaniinta kownkani uu ku socdo ayaad wax ka soo ogaatay dabeetana isagii baad isku dayaysaa inaad dib u isticmaasho si aad wax u samaysan kartid haddaba wasiilada laysugu gudbiyaase muhim maaha wasaa'ilka qaarkood dadku uu macrifo ku raadiyey shareecadu way diiday faalka iyo sixirka iyo riyooyinka waxa iska aan adilo dhaba ahayni ma aha adilo kownka cilmiga yaalla ama kitaabka cilmiga ku jira wax ka keena haddaba waxaynu leenahay aqoontu hadday kaa tahay aqoonyahanku waa kuma eraygannan af soomaaliga ee aqoon kii aqoonta lahaa malaa luqaadkaa wax ku dhigataan erayo badan oo macnayagooda wax u dhexdhexeeyaan baa jira laakiin inagu dhammaanteed aynu ku tarjunno aqoonyahan yahan qofkani waa academic waa scholar waa leonard person waa qof knowledgeable ah waa erayada tirada badan waa intellectual erayada tirada badan lee luqada ingiriisi la sheego intooda badan waxaa laga yaabaa inaynu inagu ku fasirno inuu yahay aqoon mararka qaarkood erayadii intii af soomaaliga la qoray la soo kordhiyey waxaa ka mid ahaa intellectual bibleka waxay dhaha waa indheer indheer ayuu garanayaa qofna in dhow buu garanayaa midna maxay in dheer buu garanayaa waa erayadii markii dambe terminolojigae la soo kordhiyay in dheer garad iyo aqoon-yahan bini aadam aan aqoon-yahan hayni miyuu jiraa i don't believe haddaad sidaa u tidhaahdo erayga sidaa u asaxa isaga sheegto ma qof aan aqoon lahayn baa jira ha yaraato hase badnaato ninkii reer miyigaah ee geela haystaa waa aqoon-yahan geeleed ilaxad soo maaha wuxuu geelisa sida loo maalo sida loo arooriyo sida loo xaraysto sida loo daajiyo sida yacnii wax badan oo idinku aydan suurayn karin oo cilmiyuu hayaa ilaxad wuxuu bartay geela marka la lisayo hadhuubka xaggee lagala galaa mahaaniidka mise miskeedka mahaaniidka iyo miskeedka ma taqaaneen hadhuubka ninka geela lisaya maka dhanka bidix kaga jiraa hadhuubka loo dhiibaa hasha bidixdeeda taagan mise ka midigteeda taagan baa loo dhiibaa mise mid walba loo dhiibi karaa maya geljiruhu mid qudhuu u waanu riisan garaynayaa labada ninba hadhuubka ma wada qabtaan geela ma taqaanin meel la yidhaahdo gorofleged halkan yara kuusan hasha adinkeeda gorofleged baa la yidhaahdaa gorofku waa hadhuubka hadhuubkay lagadaa weeyaan hadhuubkay tuurtaa neefka gela iyadoo la lisayo ayuu iska dhaqaaqaa markuu doono hadduu dhaqaaqana gorofku kaaga dhufanayaa dee goroflagadkiisa goroflagadba waxa loogu bixiyey dee gorofkuu lagdaa idan waxa loo dhiibaa ninka midigtiisu ay dambeedka lisayso ee hashu markays tidhaahdo soo dhaqaaq hadhuubku kanuu saaran yahel kala wareegi kara hadduu addinkan ku hayo markay dhaqaaqdaba way ku dhufanaysaa laakiin hadduu addinka kale ku hayo distance baa u dhaxeeya uu dareemi karo hashu inay soo socoto oo gorofkiisa ka duwi karo idan waa cilmi waa aqoon uu bartay hashaa hadhuubka xagga lagala gelaya idan waa aqoon laakiin wakhtigan dambe waxaad mooddaa aqoonta dadka badhinay ku soo koobeen intan schooling systemka lagu qaato scholarka kuwan la yidhaahdo maalan ninka waayeelka ee boqolka sano soo jiray ee waaya aragga ee tajribo wax badan ku soo helay miyaan la odhan karin waa aqoon-yahan nololeed nolosha wax badan buu ka ogaaday haddaba haddii aynu nidhaahno wuxuu waa terminology ee literaly ha u macnaynin yacni erayga af ahaanun haysaga macnaynin haddaad tidhaahdae waa inuu yeeshaa macno maxay musطalaxa terminolojia oo bini aadamka akademigaya ama aqoon-yahanka qolada sheegatay isla garatay waa kasta oo aqoontiisu ay ku salaysan tahay labadaa masdar ee aynu sheegnay ee imaa waxyiga kitaab wa sunna ama ah kownkaasi barashadiisay ku salaysantay una maray duruqa cilmigee la yaqiinsan yahay ama la rumaysan yahay oo wasiiladu adeegsaday ay tahay ima alxisu wa ima alcaql wasiiladu adeegsadayna ay tahay inuu caqliga isticmaalay amase inuu isticmaalay maxay xawaasta uu isticmaalay dabeetana can ariiqi اlmulaaxada watajriba iyo wixii la halmaala observation qolada synisku waxaa tidhahdaan waa mulaaxadaat observationis baa la sameeyaa daahira muuqata waa la observe gareeyaa kadib hypothesis baa loo sameeyaa kadib waa la tajribeeyaa kadib scientific loo ama wax qaanuun nadariyad baa la keenaa kadibna beebarka akademigaa baa lagu qoraa kadibna falsification test bay martaa marka ama waa la naqdiyaa ama way sugantaa wax sugan oo aragti cilmiya bay noqotaa ama waa la naqdiyaa haddaba aqoon-yahanka aynu rabno inagu waxayn leenahay waa inuu ugu yaraan laba hal haystaa waa inuu leeyahay kayd aqooneed qaabkuu doonaha ku soo helo kayd aqooneed waa inuu qofkani sidaa ka labaadna leenahay waa inuu xis naqdiya leeyahy critic critical waa inaanu weel lagu shubay wax ahayne wax wax naqdin kara waa inuu yahay haddii aqoon ahaan lahaa weel wax lagu shubay haan la buuxiyey dee cdiyada iyo d v d-yada aqoon-yahan noqon lahaa soo maaha dii laga buuxiyo waxa kale ama combyuutarka marka waxa lagu guro aqoon-yahan buu noqon lahaa aqoon rabnaa ee bini aadamka ahi waa inuu noqdaa maxay qof kayd aqoomeed leh xis naqdiyaana leh wax naqdin kara wax duri kara waxaanuu sito af soomaaliga maxaynu odhan karnaa wax hufi kara dheh hufidda sooma taqaaniin waxaan la cunay ee baalka leh dhaqankii soomaaliga marka la tumo maxaa la samayn jiray si loo kala saaro buushaha iyo iyo lubbi shayga midhihiisii rasmiga ee la rabay inta la tumo cabaar la buhabuheeyo ayaa kadibna masafta lagu shubaa dabeetana waa la hufaa waa la haadiyaa aqoon-yahanku markaa waa inuu noqdaa qof kayd kayd cilmiyeed leh mar labaadna wax xufi kara haan la buuxiyey aan ahayne qof wax hufi kara oo wax naqdin kara oo waxan wax xasan iyo waxa hagaagsan kala garan kara waa inuu noqdaa walidalik aqoon kaydka cilmiyada aan ka rabnaa kow markaan innagu dad muslimiina nahay kow waa inuu garanayaa akbar xaqiiqa iyo waxa u waajibay xaqiiqada dunidan ugu weyn ee ugu deliil badan waa ilaahay subxaana wa tacaala iyo jiritaankiisa fi shariica qofka taa garan waaya aqoonyahan qur-aanku uma rumaysna inuu yahay ilaahay wuxuu leeyahay afaman yaclamu annamaa unzila ilayka min rabbika alxaq kaman huwa acma inamaa yatadakaru ululalbaab ilaahay wuxuu leeyaha faman yaclam kii garanaya wixii nebi maxamedow kugu soo degay calayhi salaatu wasalaam inuunu xaq yahay kaman huwa acma ka indhaala miyuu la mid yahay indhuhu waa wasaa'ishii ugu fiicnaaye maxay cilmiga lagu baranayay cilmi daayo wuxuu leeyahay wasiiladii lagu gaarhi lahaa buu qur-aanku saan u tilmaamaya kaman huwa acma inamaa yatadakar ululalbaab idan cindana fi shariica oo fi lislaam waxayn leenahay akbar xaqiiqa qofku hadduu garan waayo aqoonyahan noqon maayo waayo macluumaadka iyo macrifadu waxay u kala qiimo badan yihiin siday xaqiiqada ugu kala badan yihiin ugula una kala anfac badan yihiin baynu odhan karnaa saasi daraaddeed aqoonyahanka aan rabno markaan soo koobo waxaynu leenahay waa qof aqoon cilmiyad xambaarsan oo labadaa masdar ka xambaarsan ama taa kowniga ee naajaralka ah ilaahay sameeyey ama taa waxyigee uu soo dejiyey xambaarsan xis naqdiya ana leh critical wax naqdin kara wax walba aan sidiisa isaga qaadanaynin wa hubin kara wa xufi kara wa haadin kara ka saddexaad waxaynu leenahay fi lislaam waxaa kaloo aqoonyahanka loo rumaysay inuu yahay aqoontaasi qof isticmaali kara oo mujarad haddaad aqoonta intaad iska buuxiso meel fadhiisato oo aanad nolosha dawr ku lahayn qiimo ma leh waa ka ilaahay tilmaamaya kuwa diinta gartay oo aan haddana ku dhaqmin ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa kamaali اlkalb in taxmil calayhi yalhad aw tatruku yalhad sidii ey buu la mid yahay baa la yidhi eyga waxaa isku mid ah haddaad erido iyo haddaad iska dayso eygu wuu haraaryoodaa labadaba socaynkaa maa haraaryada ma taqaaneen carabka markuu laalaadiyo ha yidhaahdo yani xayawaanka kale ee caadada waxaa lagu yaqaanaa markay kulayl dareemaan ama leeriya ama waxay lamid ay haraariyoodaan laakiin markay iska nabad qabaan ma haraariyoodaan eyguse isagu labada jeerba maxaa saa loogu maalay waxa weeyaan aqoontu de waa inay isbedel nololeed keentaa aqoontu waa inay suluga wax ka bedashaa waa inay dhaqanka wax ka bedashaa hadday dhaqanka wax ka bedeli weydo aqoontii la ictiraafayey maaha aqoon qiimo samaynaysa maaha waa inay noqotaa aqoon adiga dhaqanka iyo bulshadaad la nooshay dhaqankeedba wax ka bedeli kara haddaba waxaan leenahay aqoonyahanku aan doonaynaa ka muslim ahaan ka umma soomaaliya waa inuu noqdaa qof diinkiisa garanaya aqoonta aadanuhu uu maanta isku hogaamiye kalena wax ka garanaya bulshadiisana hagi kara markaasi oo waa maxay aqoonyahanku waa dadka sameeya alcaqli alcaami lilumma aragtida guud ee bulshadu ay rumaysan tahay waa inuu noqdaa aqoon-yahanka qofka kawinaya samaynaya waa inuu noqdaa aqoonyahanku qofka ilaaliya ummadda identitygeeda ummad waliba waxay leedahay identity wax lagu garto waxay ku soocan tahay waa inuu baadisooceeda ilaalin karaya waxay leenahay aqoon aan u baahanna waa inuu noqdaa qof hagi kara bulshada ila alkhayr samaha ku hagi kara waa inuu noqdaa haddaba umamka iyo isbeddelka ka dhaca ummad inuu isbeddel ka dhaco waxay idhaahdaan waxaa sababa kow in la helo cultural revolution waa in ummaddaa dhaqankeeda la bedelaa dhaqanka la bedelaa waa maxay waa in la hufaa oo dhaqankaasi wixiisa xun waa in la tuuraa wixiisa sanna waa in la sugaa wixii kale fiicanna waa in lagu daraa sidaa awgeed ummadaha isbedel kuma yimaado haddaan waxay rumaysan yihiin wax laga beddelin qaabkay u dhaqmayaanna wax laga beddelin ilaahay qur-aanka muxuu ku tilmaamaya in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim dalika biأna allaha lam yakun mugayira nicmaة ancamaha calىa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim dadku waxa ay ku sugan yihiin ma biqowm baa la yidhi in allaha laa yuayir maa biqowm maa biumma dad waxay ku sugan yihiin isma bedelo ilaahay ma bedelo xataa yuqayiruu ilaahay ay bedelaan maxay maa bilanfus garaadka iyo caqliga iyo dhaqanka iyo suluugga inay bedelaan mooyaane waxba isma bedelaan sidaa awgeed ilaahay markuu rusul soo diray rusushu waa aqoonyahanka cidda hoggaamisa waayo absolute value aqoonaba iyagu sidaan toos ay rabbigood ugala kulmeen aan wasiilo tajaarib bini aadanba soo marin ee rabbigood toos uga timi bay xambaarsan yihiin rusushu waxay sameeyaan iyo ambiyadu waa maxay ma bil anfus bay beddelaan dadku siduu u fakerayo iyo waxa uu rumaysan yahay iyo dhaqankiisa ay bedelaan kaas marka la bedele cultural revolutionku uu dhaco ayaa materialka bini wax iska bedelaan markaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kitaab synice ma sidin looma soo dhiibin tiknolojiyad iyo baabka ah loo soo dhiibay wax lagu bedelo bini cuquushiisa iyo afkaartiisa iyo aragtidiisa iyo dhaqankiisa iyo hiddihiisa wax bedeli kara taa markii la bedelay waxay taasi tilmaamtay waxaan xaq ahayn inaan dadku rumaysan wax kasta inaanu iska rumaysanin aqoontooda wasaa'ishay ku adeegsanayaan ima alxisu aw ilcaqlu inay noqoto inay naqdiyaan waxa aan toosnayn waxa toosanna inay sugaan inaanay aqbalin khuraafo dhammaanteed jahligu inuu ceeb yahay inay rumaystaan insaanku inuu waxbartaa inay fiican tahay in la rumaysto in cilmigu qadarinuu yeesho waxani waa aqaafadii kaljarkii bini aadamkaoo la bedelayo waa muctaqadkii bini aadamkaoo la bedelayo wuxuu rumaysnaa qofka bini aadamka ahi waa qaabku u dhaqmayoo la bedelayo taasaa waxay dhashay qarni kadib inay dunida aqoontii taalloo dhan intay ururiyaan ay hufaan weliba oo waxaanu cuntamin intay ka tuuraan ay ka dhigaan wax aadanaha waxtara bale eh sartan george sartan mayaa la odhan jiray ninka ugu caansan history of science ka warrama nin sycolobidiahan shanta buuga leh qurniyo dhan oo centuries bini aadamka soo maray buu wuxuu astaan uga dhigayaa aqoon-yahano muslima buu leeyay waa sensharigii kontonkii sanaba nin ku calaamadiyey ka aqoon-yahanadii muslimiinta soo maray laakiin aqoon-yahanadani goormay samaysmeen waxay samaysmeen cultural revolution markuu dhacay markii ummaddu siday u fakeraysay iyo waxay rumaysnayd wax laga bedelay ayaa waxaa soo baxay materialkii bini aadamku u baahnaana dad raadceeyey oo aqoon wixii greeg u hayay wixii indiya yaalay wixii jayno yaalay wixii caalamka yaallo dhan intay soo naqliyeen ayay hufeen oo qaybo badan muslimiintu way ka tageen sanamada iyo sida loo qorqoro iyo muusiqaadkood iyo wixii lamid waxaasoo dhan way tuureen khuraafaadka wixii ku salaysnaay oo dhan way tuureen wixii wax anfacayay ayay tatwiiriyeen way istaycaabeen marka hore way kulmiyeen kadibna way tawiiriyeen way horu mariyeen sidaa awgeed xataa yurub markaynu dib ugu noqonno yurub inay technology hesho waxaa ka horeeya inay aqaafadeedii bedeshay cultural revolution inuu ka dhacay waxaa maqashaan yurub iyadoo laga warramayo casuurtii caqlaaniyiinta ama casru tanwiir enlightment waxa la yidhahdaa maqashaa enlightment period ama renaissansku wakhtiyaduu bilaabmay in technology la helo waxaa ka horeeyey in la naqdiyo culturkii ay haysteen naqdi fiican bay ku sameeyeen laakiin mashkiladdu samo iyo khayrba wuu keenay ama khayr iyo sharba wuu keenay naqdigoodii waayo wuxuu waayey marjiciyadii rasmiga ahayd markay kitaabkoodii naqdiyeen diintoodiiyo munxarif ahaydna ay soo bandhigeen inay inxiraafu ku jiro inay qaldantay inuu uu bini aadamku wax ku daray inuu kitaabkani ahayn sidii uu alle uga yimi inaanu ahayn taasi waxay sababtay marka inay diintoodii o dhan tuuraan ha tuuranay laakiin caqliga saliimka wuxuu ahaa inaanay moodin diimahoo dhammi inuu kitaabkoodan qaldan yahay ee yurub may dhaafin kaljarkoodiiyo khaljarradii kale may daraasaynin maalan islaam may daraasaynin othenticityga kitaabka rabbulcaalamiin ka yimi qur-aanka may daraasaynin ee koodii bay kutoobaan koodii way tuureen xisi naqdiyana way la yimaadeen oo ah waxay haysteen inay naqdiyaan taasaa waxaa ka dhashay inay raacaan asaaliibtii muslimiintu tajriibiga ay raacayeen in kiniisadda laga xoroobo afkaartii kiniisadda in laga xoroobo aragtiyo badanoo khuraafo ah in laga xoroobo aqoontii dunida taallay in lasoo tarjumo in la taطwiiriyo in la naqdiyo taasu ku bilaabmay idan umamku inay isbedelaan waxa bedela umamku waa aqoonyahanka waxaa umamka bedela waa aqoonyahanka laakiin waa markuu aqoonyahanku kaydkiisa aqooneedna saxan yahay caqli kritigana uu wato wax naqdin kara u diyaar yahayna inuu wax tawjiihiyo oo wax isbeddel uu sameeyo walidaalika ayuha alaxiba waxaa tin jaamacada ku jirta ama ka baxday dad raba aqoon kayd aqoomeed oo caalamka yaalla kaydka aqoontu cid gaari ma le horta cid gaari ma le markaan leeyahay maxaan uga jeedaa waxa aqoontu waa wuxuu aadanuhu kala dhaxlay waa irigii bini aadamka waa dhaxaltooyadii aadamaha in taariikhoo beenoo reer yurub ku dhex daray baa jirta oo ah eh, eurubian centric laga dhigay wax walba inuu yurub ka soo baxay waa khuraafa waxba kama jiraan yes wax badanoo yurub ku dartaa jirta laakiin wax walba inuu iyaga ka soo ifbaxay waa been waa beenaha ugu waaweynee dunida la sheegay ka midti iminkana iyagaa naqdinayo tilmaama beenihii ugu waaweynaaye dunida la sheegay inay ka mid tahay wax walba hebel baa soo saaray dan laysu sheegaa inta badani waa been waxba kama jiraan laakiin waxaan leenahay aqoontu waa dhaxalkii aadanaha reer nebi aadam aadam wuxuu dhalay tajaaribtoodii ay wadeen oo la ururiyey weeyaan laakiin yurub markay dunida gumaysatay ururintii ugu tirada badnayd bay samaysay ama si kalena u tilmaamee xatooyadii ugu badnaydna way sameeyeen umam dhal ayay dhaxalto waxay dhaxal lahaayeen qoraa la xadeen inay iibsadaan inay boobaan inay qaadaan inay qasab ku qaateen ka dhigeen ilaa haddana iyaga kaydka hayste ugu weyn dunidee noocaa ku saabsan si kastaba ha ahaato waxayn leenahay aqoontu waa dhaxalkii aadamaha reer nebi aadam cid walba inbay ku darto griigu in buu leeyey jaynu in buu leeyey hindidu in bay leeday xadaara alislaamiya in aad weyn bay leeday xadaara alqarbiya aljadiida in bay leeday welina aadanuhu sidii buu u sii kordhinayaa idan waa dhaxal aadamaha ka dhaxeeya waa dhaxal aadam wixii uu dhaloo dhan ka dhaxeeya waxaynu u baahanay markaa dhaxalkaa aadamaha ka dhaxeeya inaynan ka qadin waa kow inaynu kayd ka abuuri karno laba waxaynu u baahanay inaynu yeelanno caqli wax xufi kara oo dhaxalka aadanuhu ka tegey saafi ma wada aha fiihi dakan saafi ma wada aha wuxuu u baahan shiili lahaa siiba qaybta aarta siiba qaybtaasi yacnii qaybta scientifiga ahi waxaa laga yaabaa in badanoo ka ah, qayb badanoo ka ah inay xaqaa'iqda u dhowday walidaalik lagama yaabo inaad aragtaan wax badan oo ama natural scienceska ka mida ah, ama mathematicska ka mida oo laga warramayo ninkii qoray wixii uu rumaysnaa lagama warramo waayo ma hadheeyo inta badan waxa uu qofku rumaysan yahay xaqaa'iqda cilmigee noocaasiya ah. maalan lagama yaabo maalan alogaritam waa alkhawaarzimi nin la jiray moxamed alkhawaarzimi baa soo saaray alkhawaarzimi magaciisii baa alogaritamkani waa magaciisa laftiisii oo si xun loo isbeeliyey inuu muslim yahay inuu masiixiyo ka arki xisaabta dhexdeeda aljabra markaad deganayso waa nin muslimaa soo saaray laakiin inuu masiixi iyo inuu muslim iyo aljabrada ka dhex arki maysid mathematical proof hadday hesho inuu yahuudi soo saaray iyo inuu hindi soo saaray ka dhex kari maysid laakiin aqoomaha bini aadamku uu isku gumaysta ama isku hago waa aqoonta kale ee ku saabsan culjarka oo dhan oo haddaynu kaljarka u qaadanno siday faransiiska iyo maxay ingiriiska u sharxaan oo ereygan culjar kaltuur markuu yahay afka jarmalka iyo aqaafadii jarmalka alxadaara kullahaa baa la yidhaahdaa qaybteeda maadiga ah iyo qaybteeda aqaafigaaba ah marka laysku daro kaltuur bay iyagu isku yidhaahdaan laakiin markaad timaaddo faransiiska civilizationka civilization miyaa la yidhahaa faransiiska ma aqaani eray noocaasiya weeyaan marka la yimaado faransiiska oo ingiriiskuna ka sii dhambalmay civilisationka laba qaybood bay ka dhigaan oo qayb madaniya iyo qayb yaani qayb aqaafiya iyo qayb materiala alxadaara almaadiya iyo aqaafa waxay markaas qaybta aqaafiga ah ee ah social scienceska ama siyaasad ha noqdo ama akhlaaq ha noqdo ama cilmi bulsheed waxaad doontaba noocu doonayaba ha ka noqdo ama fan ha noqdo ama wax allaaliya waxaa bini'aadamka ku saabsan ee aan natural science ka ahayni waa sawiro muctaqadaadka bini aadamku uu kala rumaysan yahay tilmaamaya hadduu dhaqaale yahay hadduu siyaasad yahay hadduu cilmi bulsheed yahay dhammaanteed walidaalika markaad baranayso waxaad baranaysaa theories aragtiyo kala nooca aragti raasamaaliya aragti shuuciya aragti diiniya aragti philosophicali waxaa ka soo jeeda waa madaaris school of thoughts kala nooca weeyaan waayo muctaqadaadku ku bini aadan bay ku salaysantahay kaa waxaynu u baahanay inaynu yeelanno xis naqdiya xis garan kara maxaa sawaaba maxaanse sawaab ahayn maxaa khaطaah maxaase fiican oo la qaadan karaa maxaa tajriba saxiixa ah maxaan tajriba saxiixa ahayn waxaynu u baahannahay markaasi inaynu diinteenna si fiican u garan karno waxaan leenahay marka markaan soo koobo weedhatan aqoon-yahanka aan rabno waa inuu noqdaa qof masderkaa cilmigee صaxiixa ah ee ima kitaab ullaahi اlmaqru'a ama kitaab ullaahi اlmanduura qof kayd ka haysta waa inuu noqdaa qofka wax naqdin kara critica samayn kara waa inuu noqdaa qof ummadda tawjiihin kara oo cultural revolution samayn kara laakiin dhibtu waxay taagan tahay innaga markuu aqoon-yahankeennu gadaasha ka maro odayaasheenna iyo jiilkaynu rabnay inaynu beddello waxay dhibtu taagan tahay markay aqoontu xagga dambe ka marto taxadiyaadka aynu leenahay sideedaba qofka bini aadamka challenges baa ka hor yimaada caqabado noloshu waa caqabado aqoonyahanku yahanku hadduu aqoonta caloosha ka horu mariyo aqoon maaha maxaan cunaa haddaad u noolaato hadday noqoto aqoontaydu maxay gooysaa suuqa marketka maxaan ka gooya haddaanay aqoontu xishood iyo cilmi iyo wax qiimaynaynin waxay qiimaynaysaa uu noqdo see lacag lagu helaa walow badda ku dhacnee qiimo male markaa maaha aqoontii cultural revolutionka samaynaysa maaha hadday aqoontu noqoto aqoon-yahanku hadduu noqdo qof la iibsan karo suldadu iibsan karto dowladuhu laaluushi karaan oo iibsan karaan aqoon-yahan maaha hadduu aqoon-yahanku noqdo qof qabiilku iibsan karo toban oday intay kuu yimaadaan idhahdaan reerku saasuu damcay waa lagu iibsaday hadduu aqoon-yahanku noqon karo qof la bajin karo oo ama sulطada jirta bajin karto baqagelin karto ama culjarka bulshadu ay leedahay ee xun culjarka san waa inuu ku baqogeliya waa inaad ixtiraamtaa inuu ku baqogeliya maaha laakiin culjarka liita uu ku baqogelin karo aqoon-yahan maaha ama aqoon-yahankan rabnee wax beddelayay maaha sida awgeed dhibtayna haysata caalamka saddexaad waxaa ka mid ah aqoon badan oo ay lahayd wuxuu noqday mid hungurigu wado ee aan aqoontu wadin aqoon badani wuxuu noqday mid aan ethics lahayn mid aan akhlaaqiyaad lahayn ee maxay xagga shilinku jiro uun jira aqoon badani wuxuu noqday innagu dhaqankeenna ka soomaali ahaan ka umma soomaaliya dhib daakhiliya baynu leenahay dhib gudeed iyo dhib khaarijiya bini aadam walibana labadaa dhibood buu leeyahy dhib daakhiliyaynu leenna ah inaynu qabiil u qaybsannahay waa qabiil mararka qaarkood waxaan is axzaabta siyaasiga aynu leenahay maalan talow haddii ragga u taliya la kala bedelo reeruhuna soo ma kala guureenu haddii nimanka madaxda ka ah inta mid la qaado xisbiga kale la geeyo reerkuna waa uun xagga kale uka soo wareegi laha waayo haddaynan ideology haddaynan waxaynu wax ku qiimaynayna rumaysanayna qof rumaysannahay ma ahaynu qofkani xun yahay anugu kama hadlayo laakiin waxa weeyaan haddaynu shaksana qof daba soconno ee inaan mabaadi' daba socon yaa aragti qofka in la raaca wax xun maaha laakiin qofku waa inayn waxaan ku raacsanaya mabaadi' iyo aragti tahay laakiin hadday noqoto inaannu isku reernahay inaan ku daba socdo dee aqoon-yahana sheegane magac kala sheega markaa hadhow ha odhanin Eh, literate man baan ahay ama learned peoplekan ka mid ahay ah ama scholar baan ahay ama academic baan ahay ama intellectual baan ahay erayada tirada badan ee af ingiriisiga meesha laydinku sheeg sheego ha sheegan wax kala sheego nin reer hebel aan aha iska dheh odayadu saasay rumaysnaayeen waxaan inooma sheegtaan waa suldaan waa caaqil waa nin reer hebela ah. reer hebel waxay ku go'aan buu ku go'aa khalaas isaga kamaba qasnayn marka horeba duubkiisuu sitay laakiin haddaad adugu aqoon sheegatay aqoontu waa wax soo kordhisaa waa cultural revolution samaysaa waa bulshada aan bedeli karnaa taxadiyaad khaarijiya jira oo ah tajhiil ulumma umamka si u gumayso si loo gumaysto waa aqoon darro lagu hayaa umamka si loo gumaysto waa in la tajwiiciyaa hadday madaxa yaro taagaan waa in la gaajaysiiyaa cunaqabatayn dhaqaalaha waddankan lagu soo rogay waxan baa lagu soo rogay umamka si loo gumaysto waa in la bajiyaa waa in la baqogeliyaa haddaa saa yeeli weydaan bariskaa laydinka jaraya waxan baa laydinka jaraya hubka laydinka iibin maayo waa laydin cunaqabataynayaa duwalilmaari qabaad ku biiraysa dowladaha shaydaanka ah rag baa qaanuunka iyo xoogga iyo waxa u dhistay oo ku talagalay inay hayaan say iyagu rabaan inay waxu sawiraan lakiin anigu waxaan rabaa inaan xor ahaado meel laga xoroobana caqligaa ugu fiican marka koowaad caloosha inaad ka xorowda inaad caqliga ka xorowdaabaa ka roon markaad caqliga ka xorowdaabaad calooshana ka xoroobi kartaa waxaan u baahanay markaa taxadiyaadka khaarijiga ah ama jallenjiska dabadda ka imanaya inaan ka xorowno jallenjiska dabadda ka imanaya waagii hore duwal baa wax gumaysan jiray xoog ku qabsan jiray iminka yodubuun waa sida quraanjaday hadda u socdaan quraanjadu maxay way tamar yartahy laakiin xaggay ka soo baxdaa meel kastoo jeexan unbay fudh ka soo odhanaysa haddaan iska gufaynin de bulshada tasaduceeda bulshadu hadday burburto quraanjo oo dhan baa ka soo dhex baxda bulshada soomaaliyeed way burburtay kaljarali bay burburtay dawladnimay burburtay dhaqan baa burburay diin baa xataa burburay dadnimadeedii baa burburtay dhaqaalaheedii baa burburay wax kastoo ay soo qaadatay way burburtay dadkii dabada ka ahaana way ka soo dhex tooseen maalin walba seminaar yar iyo capacity building baa laynoo wada sow capacityganuma dhismo ilaa ka inoogu sarreeya baarlamaan baad maqlaysaa laleeyahy capacity building baa loo samaynaya kuwa academiga capacity building loo samaynaya waxna alla inooma sheego waxaynu noqonnay inta laynaga dhex toosay ee dawla taxta dilli baa talisa dawladda hooska waxay idhaahdaan waxaa laga yaaba wasaaradaheenoo dhammi enjioya hoosta kaga naban iyagu masruufa bulshadeennoo dhan macatujaarteenna maawaxeennoo dhan balaayo kale hoosta kaga mudan oo dhaqaale ahaan ku hoggaamiya waxaynu noqonnay dad keenada loo hayo keenada soo ma awrka dee xadhiggan marka lagu xidho keenada la xidho loo faruur xidho waa la wadaa uun aduu madaxa yaro faruur xidh baa loogu daraa maca faruur xidhka aynugu xidhan idan ayuha alaxiba waxaa tiin da'yartii akademiga ahayd ee waxbaranaysa ee joogtay waxaan laga rabaa waxa weeyaan inaad kayd aqooneed samaysaan aqoon kayda inaad samaysaan waxaan kaloo idinka rabaa inaad xis naqdiya yeela xis naqdiya macnaheedu waa maxay waa inaad xorowdo inaan maanka laydinka degin oo laydinka gumaysan inaad xor noqotaan intaa markaa yeelataan waxaa awood u yeelanaysaan inaynu bulshadeenna bedello bulshada dadka ugu badan ee bedeli karaana waa aqoon hadduu aqoon-yahanku yahay mid qandiilka toojka midu sida ummadda hadduu noqdo aqoon-yahanku waa qof dadka u ifinaya jidkay mari lahaayeen aqoon-yahanku waa mid dadka u ilaalinaya kaljarkooda wixii san iyo dhaqan iyo diine ay leeyihiin ilaalinaya oo ka ilaalinaya in cid kale soo gasho aqoon-yahanku waa mid isku dayaya ummaddu waxa xune ay haysato mid duminaya hadday qabiiltay haday mukhadaraad tahay haday dhaqan xumo kala tahay hadday ammaano darro tahay wax allaaliya waxa bulshada inay horu marto kor u ruqaansato u diidaya waa qofkii ka hufi lahaa macnaheedu waxa weeyaan waa inu isagu markaa noqdaa qof nadiifa ah ilaahay muxuu yidhi dadka ma samahaa faraysaan idinkuna maxay samayn maysaan maxaa loogu gebagabeeyey afalaa tacqiluun maanka miyadan isticmaalayn ba ilaahay leeyahay aqoontu waa inay wax beddel samaysaa aqoontu waa inaanay noqonin in meel durugsan laynaga hago tusaalaan ku siinaya dadka maanta dunida haga ah waxay isku dayayaan waxa kale ka kaalay xataa dhadhankeenna inay hagaan tiibiyada soomaad arag kijan laga soo bandhigo kijan new york ku taallo saa wax loo kariyo inoo sheegaysa maadana wuxuu haystaan karsana qooma jira yacni waxaa la rabaa dhadhankeenna xataa in laga dhigo london iyo new york laga xukumo maradaynu qaadanaynay maradaynu qaadanaynay xad baad maraysay bal masaajidka gal nin weynoo tukanayo dabadu muuqato ad arkaysaa oo masalaadda asaxaysaa yacni waa surwaalka sidii laynoogu soo talay aynu aqballay inaynu ku qaadanno waxaynu baahana inaynu xorowno xornimadu ma aha buqacad dhuloo bannaan oo aad dhex fadhido leedahay xor baanoo dawlad heblaayana la ydhaha maaha taa xornimadu xornimadu waa inaad caqligaagu xor yahay nolosha waxaad adigu rabto inaad samayn karayso wax dani kuugu jirin inaad ka tegi karto walow cidda kale ay buufinayso soo akhrinayso waxaan ku soo koobayaa marka aqoon-yahannimo waan isku dayay inaan ku agwarwareego bal waxa ii sheegayso wax ka mid ah inaan tilmaamo waa kaa aynu leenahay inuu tooj sido dadka uu ifinaya toojka baana sidi kara qof garaadkiisa caqliyeedna uu xor yahay kayd aqoomeedna leh waxa uu sheegayaana ay ka runto noloshiisa ka muuqato intaa haddaa heshaan adduunkanna magacbaa kaga tegaysaan iyo maamuus aakhirena waa liibaanaysaan waana inta ay ambiyadu qaban jirtay iyo dadkii hormoodka u noqday umamkooda dhammaantood dadkii umamkooda hormoodka u noqday aqoonyahanka u ahaa waa waxay sameeyeen innaga waxaana ina baylihiyey dadkaynu aqoon-yahankaynu daba soconnay aqoon-yahankeenni meel cidlaabu ina dhigay ka soomaali ahaan waxaa ina qaybiyey ina burburiyey xadka ayna gaadhsiiyey waa aqoon-yahankeennii waayo aqoontu sidaan noqonin tii iftiinka ahayd ee bulshada ifinaysa aqoon ku xoogsiiya unbay noqotay ka ugu fiicani isagu ku xoogsada oo wax ku kororsada laakiin dadka iyo bulshada iyo dadka aan midnaba waxtaru lahayn aqoon xorriyad leh oo horumar keeni karta oo rabbigeedna rumaysan aakhiradeedana ka fekeraysa adduunkeedna dhisaysa ayaynu u baahannay salى اllahuma عalى nebiyi mxamedi wعalى alih وصaxbih وslm والxamdu لilaahi رab العaalamiin